alkhiyaari fiih waxaa kaloo sheekhu halkan uu kaga warrami doonaa waxyaalaha suga khiyaarka ama ka noqoshada guurka laga noqonayo waxyaalaha banneeya khiyaarka iyo macnihiisana horeynu u soo marnayo inuu qofku caqdigii fasakho oo uu ka noqdo weey wuxuu hi wlmuxaramaatu binasi arbaca casharata sabcun binnasab huna alumu wain calat walbintu wain safalat walukhtu walcamatu walkhaalatu wabintu alakhi wabint اlukht wlmuxaramaatu dumarkii la xarimay in la guursado la xarimay binasi ee naska qur'aanka lagu xarimay wey naskani wuxuu weela jeeda naskii qur'aanka wailaa dee kuwii axaadiida lagu xarimay iyaga laftoodaba nas baa xarimay halkana sheekhu kumuu tirinine afar iyo tobanka uu tirinayo waa kuwii naskii qur'aanka ku jiray waalmuxaramaatu binnasi kuwa lagu xarimay naska qur'aanka arbaca casharata afar iyo toban weyn casharata bisukuuni bisukuuni shiin shiinka waa la sukooninayaayo hadiyo jeer waxaa la tirinayaa haddii uu lab yahay casharada waa la waa la kordhigaa shiinkeeda haddii uu dhidig yahayna shiinka waa la sukooniyaa inataa casharata cayna iyo axada cashara kowkaban marka markii wax muanas uu yahay waxaad odhanaysaa cashra ama cashr haddii bilaata ay tahayna waa cashrun haddii ay taatana waa cashratun markuu muanaf yahay waxaad tirinaysa ama cashrata haddii mudakar uu yahayna shiinku wuu fadxisan yahay ama ta ah wato ama yaanu wadanin cashara casharata ama cashara arbaca marka maanta dumar baa la tirinayaa afar iyo toban weeyi dumarka naska qur-aanku uu xarimay sabcun binasab toddoba ka mida ah afar iyo tobankaa nasab bay xaaraan ku yihiinoo nasab baa la wadaagaa wahuna waxa alum hooyadii wa in calad haba fogaatee haba sarrayso oo hooyadii iyo hooyadeed iyo aabbo hooyadii iyo wax alla waxaasoo dhami waa hooyo haddii lagu idhaha hooyadaa waa ayo ummada sharciga ah cayidaa way soo gelaysaa tii xagga aabo tii xagga hooyo intay doonaan baha jiraan aabbe iyo ayeeyo eh, hooyo iyo ayeeyo oo dhan weeye laakiin ayeeyadu waa tii uun dee aad farac ka ahayd aad ka soo jeeday dad badan inu ayeeye iska nidhaabaa jira laakiin sharci ahaan aan ayeeyo ku ahayn wax kala noqonaya ama habaryar noqonaya ama idan noqonaya marka hooyadaa waa hooyada hooyadeedna waa hooyada iyada taa kale hooyadeedna waa hooyada aabbaha hooyadii waa hooyada awowgaa hooyadii waa hooyada wahaakada waxaasoo dhammi hooyaday soo gelayaan wain calad saasaa loo leeya haba fogaato oo ayiha noqoto walbintu inantii aad dhashay ee faraca kaa ahayd wa in safalad haba fogaato hoos haw durugto oo awowba aad u noqotid marka inantaad dhashay waa inantaadi tay sii dhashayna waa inantaadi ta inankaagu dhalayna waa inantaadi ama ha durugto ama soo dhawaato wixii aracaaga ah inantii aracaaga ahiba inantaadii wey wlkhtu walaashi walaalna yaa la yidhaahdaa kullu man shaarakatka fii aslika alqariib ukhto waxaa la yidhaahdaa gabarh kasta oo kula wadaagta asalkaaga dhow oo asalkaaga dhowi waayo waa aabbiye hooyo asalkaaga dhowi waa aabbiye hooyo qof kastoo dumaroo labadaa kula wadaagta ama mid ahaan kula wadaagta iya ukhta la yidhaahdaa wax kaloo ukhta la yidhahdaa ma jiro walaashaa ama hooyadaaba maaragtay idin wada dhashay ama aabbahaabaa idin wada dhalay ama labaduba dee walcammatu edadii edadaana waa ayo cidadaa waxa weeyi kullu man hiya ukhtun lidakarin lahu calayka wilaada cidadaa waa qof kastoo dumaroo walaalo ah oday awow ku ah ama aabbaha oday adiga markaa aad faraciisa tahay ama aabbaha noqde ama awow ha noqdee oday aad faraciisa tahay qof dumar dumarahoo la walaala sharcigu camuu u yaqaanaa edo marka aabbahaa walaashi waa edadaa walaashana waa inagii garana cidayta tahay awowgaa walaashiina waa edadaa awowgaagii aabbo awowgaa hooyo walaashiina waa edadaa xaggan sharciga markan qaanuunkan la dejinaya sharciga waxa weeyaan san looga warramayo waa ayey lama odhanayo inagu ayey baynu odhanaynaa taa sooma aabbaha edadii ilan awowgaa walaashii waa aabbe edadii sawma aabbaha edadii maxaad odhanaysaa adu hooyo edadeedna maxaad odhanaysaa waa ayey baad labadaba odhanaysaa laakiin sharcigu waxaa ayey uma yaqaano waayo ayey waa qof dumarood ka soo jeedo miyaad ka soo jeeddaa kama soo jeedidoo farac kama tiid marka markii aayadihii qur xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum wa cammaatukum cammaad waa iyo cammaadkani waa qof kastoo dumaroo walaallo ah oday aad faraciisa tahay kullu unhaa hiya ukhtun lidakarin lahu calayka wilaada ayaa cammo la yidhaahdo marka inaad eddadaaba garanayn habaryartiiba iyaduna xaaraana habaryartuna waa ayaha daba iyada lafteeda malaha la garan maayo kullu untha hiya ukhtun liunhaa lahaa calayka wilaadatu wey waa qof kas gabarh kasta oo walaalo ah qof dumara oo aad faraceeda tood ka soo jeedo hooyada soo kama soo jeedid oo farac kama tiid walaasheed waa habaryarta ayayda ama xag aabba ha noqoto ama xag hooye ha noqoto sow faraceedii ma tiid walaasheed maxay kuu noqonaysaa habaryar bay ku noqonaysaa marka aabbaha habaryartii waa habaryartaaba hooyadaa habaryarteedna iyana waa habaryarta saasay noqonaysaa marka hooyo habaryarteed haddii aad xukunkeeda isweydiiso niyow dee hooyo habaryarteed adigii ayay toosana kuuma aha habaryarna kuuma talo xukunka halkay noqonaysaa xaggey gelaysaayo ma la salaami karaayo ma la gacan qaadi kara haddaad isweydiiso dee khaaladaanad garanayne waa khaalad wax wey waa habaryartaa wey qof dumaroo aad ka soo jeedo bay walaalla tahay ka tahay iyaduna walaalla tahay bay kuu tahay markaa adiga wakhaalaatukum bay soo gelaysaa wa bint اlakh walaalkaa inanta faraca ka ah walaalkaa waad garanaysaayo de waynagii walaal ku sheegnay kullu man shaarakaka fii aslika alqariib asalkaaga dhow aabbe iyo hooyo cid kastoo kula wadaagta ama labada mid ahaan kula wadaagta iyaa walaal kuu ah wixii u dhalay bint اlakh walaalkaa ciddii u dhalay isaga ku abtirsata farac ka ah ama ku abtirsato ama abtirsin karaba ha yeelato oo inantiu awowga u ahaa hooyo waa inantiisii adigii xaaraan bay kaa tahay isagii bay farac ka tahay walaahaa gabalaalkaa gabarh kastoo ka faracihi tuu dhalay ha noqoto tuu dhalay tay dhashay ha noqoto tii kii uu dhalay tii uu dhalay ha noqoto waa faraciisii xaaraan bay kaa tahay way ku jirta wa bintlkhti walaahaa inantay dhashay ee faraceeda ahayd wey ama ka durugto ama ha u dhawaato inantii ayadu dhashay ha noqoto ama taasi ti ay sii dhashay ha noqoto ama tii inankeeduba dhalay ha noqote walaashaa wixii ay dhashay eed abtiga u ahayd ama abti dhow ama abti fog abti fog markaynu leenahay yani iyadaa dee durugsanoo walaashaabaa ayay u ah maalan adigu abti unbaad u tahay markaa xaaraan bay kaa noqonaysa toddobadaasi markaa waa xaggii nasabka toddobadaasi waa xaggii nasabka waa hooyo oo maca ayeyadii la socoto xurimat calaykum ummahaatukum alummu wa in calad wey wa banaatukum albintu wa in safalad wey wa cammaatukum waynu garanay cammaadku waxay yihiin wa in calad weeyaan iyada lafteedu ama wain calowna wa khaalaatukum khaaladiina garanay habaryartii cid tahay garanay waa in calowna weeyaan iyaga laftooda hadday doonaan koraa u sii baxaan wa banaatu lakhi walaalka gabdhihiisii gabdhihii uu dhalay wa in safalna hoosba ha kacaan wa banaatu lkhti walaasha gabdhihii faraca ka ahaa wa in safalna toddobadii markaa iyaad ku haysaa qur-aankii toddobada nasabkaa waa sheegay wanataani biradaaci labana waxay xaaraan ku noqdeen nuugmada in naaslaysta nuugay wahumaa marka waa inta qur sheegay labadani waa ilaa dee toddobadan todobadoodiiba radaaca xaaraan bay ku yihiin laakiin qur-aanku wuxuu ka sheegay toddobada radaaca ku xaaraanta ah iyuu laba ka sheegay labadii qur-aanku sheekhu inoo sheegaya wuxuu yidhi wahumaa waxa weeye alummulmurdicatu hooyadii ku nuujisay wa ummahaatukum allaatii ardacnakum qofkii dumar ayadee ku nuujisay hooyadii ku dhashayba yaanay ahaanini hooyadaa weeyi oo bay kaa tahay way kuu tahay waalkhtu min alradaacati iyo walaashii xagga markaa radaacyadii nuugmada wa ummahaatukum allatii ardacnakum wa akhawaatukum min aradaaca wa akhawaatukum min aradaaca marka waa hooyadan ku nuujisay ee nuugmada hooyada kuugu ah naasnuujinta tan hooyada kuugu ah hablaheedii dee waa walaalaha iyo ninkeeda caruurtiisii hadduu dana dumar kalaba ha u dhalaane caanahan aada nuugaysay eed naaskeeda ka jaqday ninkii sababta u ahaa ee ay ku irmaanayd isaga laftiisana gabdhihii uu dhalo dumar kaleba ha u dhalaane maxay kuu noqonayaan iyaguna walaalahaabay noqonayaanoo wa akhawaatukum min aradaaca wey wa arbacun afarna bilmusaahara xididnimo iyay xaaraan ku yihiin iyagana qur-aankaa sheegay wahuna afartaasina umu zawjati sodohdii weey sodohdii oo dee ah xaaska hooyadeed ama ayeydeed haday doontaha fogaato waa in calat wey wa ummahaatu nisaa'ikum dumarkiinna hooyooyinkood waa ka qur-aanku yidhi wاrabiibatu tii la koriyey idaa dukhila bilummi hooyada hadii lala guri galo tii la koriyey maxaa loogala jeedaa rabiibadu qofkan dumar ahee aada qabto caruurtay cid kale u dhashay baa ayaa hadduu inan yahayna rabiib baa la odhanaya hadday inan tahayna rabiiba oo de waa sidiio iyadoo ilmahan wadatay kuu timid oo adigunbaa koriyey ilmahan markaa ilmahaad adigu korisay oo kale ayuunbuu ka dhigan yahay xataa haddaanad aragba xataa haddii aanad arag halkaasubay markaa iyaduna ay soo gelaysa waummahaatukum allatii ardacnakum waakhawaatukum min alradaacati waummahaatu nisaa'ikum warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum rabaa'ibtiinnii waa dumarkii xaasaskiinnu ay wateen ay idinla yimaadeen ee aad ku koriseen fii xujuurikum dhabtiinna ku koray allaatii fii xujuurikum dhabta idinku jiray markaa dee dhabta idinku jiraydu waa sida caadadu ay tahay uune laakiin waxaaba dhici karta inaanad aragba inanta oo ay meel kaleba kaga timid ama dhabtaada ha ku korto ama meel fogba ha ku kortee kol hadii xaaskaagu ay dhashay rabiibay kuu tahay xataa haddii ay dib ka timid oo xaas gabadhii aad furtay haddii nin kale guursado caruurtii ay u dhasho dumar hablihii ay u dhashaa rabaa'ib bay kuu noqonayaan mar haddii aad gabadhan guursatood la guri gashay wixii ay dhasho horeyso iyo dambayso ay cid kale u dhasho rabaaibbay ku noqonaysaayo ma guursan kartid inan iyo hooyadeed ma wada guursan kartid warabiibatu idaa dukhila bilummi marka markii hooyada lala guri galay haddii laakiin aanad la guri gelin de la guri gelin oo adigoon weli iyadii meherkii oona u dhacay aad inantii aragto oo tirada wallahi xaggana ay maaragta dabeetana aad islaantii iska furto halkan waad ka bilaabi kareysaa marka waa lagu ogoli laakiin cagsiga lama ogola haddii inanta markii hore aad meherisay kadib inaad markaa sodohda fiirisaa iyadu mamnuuc wey waa edabdaro markaa kol haddaad inantii meherisay la eegi maaye miyaad la guri gashay iyo lamaad guri gelin sadohdii waa waalid khalaas waalidnimadeedii baa sugnaatay haddaad laakiin hooyada markii hore aad iyada meherisay sharcigu dee wuu ina ilaalinayaa maogtahay waxbaa iska iman karaya marka xaggii inantii lama xidhin ilaa iyo aad horta halkan la guri gasho haddaad la guri gasho adiga adigaa markaa albaabkii xiran ya marka inantii waxba ma weydiin kartid haddii aad hooyadii la guri gasho warabiibatu idaa dukila bilummi marka haddii hooyada lala guri galo wey wa zawjat lab aabbaha xaaskiisii oo loogala jeedo tii uu guursaday ama hala guri galo ama yaanu la guri gelin walaa tankixuu maa nakaxa aabaaku walaa tankixu maa nakaxa aabaaukum markaa aabba wixii uu guursaday ama hala guri gala ama yaanu la guri geline waa waalid ixtiraam bay mudan yihiin ilaa maa qad salaf ilaa maa qad salafa wixii wakhtigii islaamka ka hor wixii dhacay ilan waa dumaali jireen inanku wuxuu dumaali jiray aayadii aabbo wakhtigii jaahiligii kolka aabbiyuu dumar ka dhinto inankuunbaa iska dumaali jiray qabaa'il badanoo carabi carbeed saasabay ku dhasheenba markaa dee taasi waa islaamnimada way ka horreyso de la odhan maayo nasabkii waa ka kac la odhan maayo laakiin wixii dambe baa laleeyahay mar haddii ilahay waxyigii idiin soo dejiyo qur-aankii ladinku waxyigii laydinku arsaaqay wixii dambe waa mamnuuc wey ninku aayadii markaa aabba ma dumaali karo wa zawjatlabi marka wa zawjatulibni sidoo kale inankaaga gabadhii uu mehersaday ama hala guri gala ama yaanu la guri geline iyaduna ilmahaagiioo kaley noqotayo iyaduna xaaraan bay kaa noqotay afartaa weeyaan afartii markaa xididnimada xaaraan ku ahaana wa waaxidatun markaa kolkaa toddoba iyo laba iyo afar isku darto saddex iyo toban baa kaaga soo baxaya soo ma toddobiyo laba waa sagaal soo ma afarna ku dar saddex iyo buu inoo qabtay maxaa dhiman mid baa dhiman wa waaxidatun midina waa tii afar iyo tobnaade min jihatiljamci iyadu xagga isu keenidda unbay xaaraan ku tahay saddex iyo hore weligood xaaraan bay noqonayaan weligood xaaraan bay ahaanayaan ta afar iyo tobnaad iyada isu keenidda unbaa laga ilaalinayaayo wahiya ukhtu zawjati waa xaaska walaasheed gabadha aad qabto walaasheed iyadu si abada xaaraan uma aha laakiin intay walaasheed kula joogto ayuun bay xaaraanta maalintaa kala tagtaan oo waxa weeyaan ay baynuuna idin dhex dhacdo oo aanad soo ceshan karin ama alaaq baaina ama ay kaaba dhimato walaasheed xalaal bay ku noqonaysa marka taasina waa tii afar iyo tobnaad dabcan waxay ka tahay maxaasinta sharciga sharciga waxyaalahiisa markaa wanaagsan waxaa kaloo la baltan kale eg walaa lama kulmiyo bayna almar'ati qofkii dumar ahayd iyo wa camatiha edadeed walaa baynalmarati gabadhii iyo wakhaalatii habaryarteed dangalooyinku way isyar colaadiyaanoo iskuma fiicno inta badan waxaa la diidayaa markaa inaad qaraabogoys meesha keento hadaad gabadhii walaasheed u keento soo walaalihi isnici maayaan ama aad edadeed u keento sow iyadii edadeed markaa waxa weeye col iyo cadaawo isu noqon maayaan ama aad habaryarteed u keento sharcigu taasuu ka waa laga ilaalinaya inaad meeshii qaraabogoysnimo iyo xididgoys aad markaa meeshii ka abuurto marka gabadha walaasheedna uma keeni kartid habaryarteedna uma keeni kartid eddadeedna uma keeni kartid haddaad keento haddaad isku hal mar labada wada meheriso meherba ma jiro hadday kala dambeeyaanna tii dambe meher ma qaban sheeko soomaali baa jirta odhanaysa tii horaa meesha laga saaraya taasi waa baail wey wax jirama walaa yujmacu laysuma keeno bayna almar'ati qofkii gabadhii iyo wa camatihaa iddadeed walaa bayna almar'ati gabadhii iyo wakhaalatiha baryarteedna laysuma keeno wayaxrumu min alradaaci xaggii naasnuujinta waxaa ka xaaraana xaaraan ka noqda maa yaxrumu min anasabi xaggii nasabka wixii xaaraanta ka ah nasabka imise xaaraan ku ahaa toddoba toddobadii unbaa nuugmadana xaaraan ku ah hooyadii inantaadii xagga radaaca ee xaaskaagu ay nuujisay waa inantaadii iyaduna xaaraan bay kaa tahay walaashaadii xaggii radaaca aad gabadh maarata wa weyaan wada nuujisay ama ay dhashayba de adigana ay ku nuujisay edadaadii xaggii radaaca oo ninkii sababta u ahaa walaashii noqonaysa habaryartaadii xaggii radaaca oo iyaduna noqonaysa gabadhan ku nuujisay walaasheed ama hooyadeed walaasheed waxa weyaan khaalaatukum min aradaaca soo gelaysa banaatulakhi way soo gelayaan walaalahaaga xaggan radaaca aad ku walaalowdeen wixii ay dhalaan rag iyo dumarba banaatulakh iyo banaatulukhtigiiba iyaguna way soo gelayaan toddobadiiba halkan iyaguna xaaraan bay ku yihin halkaa wuxuu kaga baxay markaa dumarkii muxaramaadka ahaa iminkana wuxuu gelayaa ceebihii wa turadu lmar'atu gabadhii waxaa lagu celiyaa bikhamsati cuyuub shan ceebood haddii lagu arko ninkuu aq u noqonaya inuu aq u yeelanaya inuu ka noqdo guurka waan ka noqday guurku ma laha waan kuu guuriyey waan aqbalay haddii la yidhaahdo waan waxbaa dib iga yaryimid aga raalli ahaada waan ka noqday guurku male laakiin waan ka noqdayd waxay iman kartaa markii ceeb la arko hadaba shantan ceebood haddaad aragto waan ka noqday baad odhanaysaao guurkii waan fasakhay wa turaddu lmar'atu gabadhii waxaa lagu radiyaa oo guurkeedii lagaga noqdaa bikhamsati cuyuub wixii kale haddii aanay ceebahani jirin furiin uunbaa iman eeg halkani furiin maaha la soco yaan isaga kaa qaldami halkani furiin maaha furiinku mar walba isaga kaa furan yahay waad furi kartaa mar walba laakiin waxaan w waa ka noqosho caqdigii dhacay laga noqonayo oo la fasakhayo wey fasakhaadaasi waa haddii shantan ceebood mid ka mid a la arko biljunuuni haddii gabadhii waali lagu arko ama jin iyo de wixii lamidka waljudaam haddii lagu arko juudaankii xanuunkii judaamka ahaa waa xanuun waxay dhahdaan xubnuhu intay casaadaan haddana ay madoobaanayaanoo deetana daadanayaan xanuunkaasina isna waa xanuun halisa markaa isagana khiyaar buu keenaayo qofkii inuu yidhahdo waan ka noqday gabadhan guurkeedii iyaa isagana u furan walbaras barastii caddaanka ahayd diirkuu cadaanayay bilaa dhiigga uu noqonayey kaasina xanuunkaasina isaguna waa xanuun adagoo waliba dee maaragtay hidana noqda marka qofkii hadduu gabadhii ku arko inuu ka noqon karo iyaa iyadana sharcigu yahay wlrataqi wlqaran rataq iyo qaran waa laba ceeboodoo dumarka lagu arko waa in xubinkii dumarku uu oodnaado oo markaa jimaaci ama galmadii ay suuragal noqon weydo markaa rataquna waa haddii waxay yidhaahdeen hilib iyo wax lamidii uu meeshii daboolo qaranna waa haddii lafi ay daboosho ayaa qaran la odhanaya markaa dee iyadana dee jimaacii baabaan suuragal ahayn oo maqsuud guurka ka ahaa marka haddii labadaa ceebood mid ahaan lagu arkana iyadana ninkii wuxuu xaqu leeyahay inuu ka noqdo wa yuradu rajulu ninkii waxaa lagu celiyaayo gabadhii ay kaga noqotaa iyaduna guurkii bikhamsati cuyuub shan ceebood hadday ninkii ku aragto iyaduna waan ka noqday ninkan guurkiisa way odhan kartaae waa fasakhay biljunuuni hadday waalli ku aragto hadday ninkii ku aragto iyaduna way ka noqon karta wljudaam judaankii aynu soo sheegnay ee isagu uu kaga noqonayey iyaduna waa kaga noqon karta hadday ku aragto walbaras barastii hadday ku aragtana way kaga noqon kartaa waljabbi waalcunnati labadanaa labadii lagu bedelayay labadii hore xubinka dumarkay ahaayeen labadanna waa xubinkii ragga waljabigu markaa waa in dakerkii uu go-an yahay xubinkii taranku ba waa go yahay oo dee markaa jimaaciyaaba ma awoodo markaa ninkaasi way ka noqon karaysa kii dhufaannaa isaga waxay yidhahdeen kama noqon karayso haddii xubinkii joogo laakiin muxuu ahaa eh, aggii unsayeenkii ama xinayihinu meesha ka maqan yahay kaasi isagu jimaacii iyo galmadii wuu awoodaabaa ley isaga kuma noqon laakiin haddii xubinkii taranka laftiisii uu go yahay kaasay markaa ay xaqu leedahay inay tiraahdo ninkan guurkiisa waan ka noqdo waa jabbigaas walcunna cunnaduna waxa weeye in ninkii waxba kama go'no oo xubnihiisii way dhammaystiran yihiin laakiin si alla uunbuu galmadiiba u awoodi waayey oo hamadiibuu iska waayey marka xaaladdaa iyada kol haddii aanu de jimaacii awoodaynin de wuu iska tegayaa isaguna oo xaqba u yeelanaysa inay u sabirtaana de way bannaan shanta intaba waxaynu nidhi uun waa laga noqon karaa unbaynu lakin hadday isu sabraan oo isagiina u sabro ama iyadii usabarto u sabirto de khayr wey shantaa markaa ceebood wey wixii intaa ka soo hadhay iyagu markaa ma noqdaan wax markaa keensada fasakhaad ceeb kalaa lagu arkay ninkii ama gabadhiiba taasi markaa fasakhaad noqon mayso ceebood ayuunbaa fasakhaadda keena waxyaalo kale oo fasakhaadda keenaa way jiraan oo aan ceeb ahayn dee sida in ninkii meherkii iska bixin kari waayo inuu nafaqadiiyo biilkii bixin kari waayo waa hawlo kale kuwaasoo meeshooda loogu tegi doono laakiin waa xaggii ceebaha laga hadlaya iyo cudurradiiyo wixii lamidka ah day ninkiioo faruuran aragto marka hore mabay arago ma odhanayso dee ninkan ma waa fasakhaya iyo wixii lamidka ama isagoo laangaraaba ama isagoo ilaa ama iyadiiba saasoo kale iyadii dhala un arka gabadhi xaquma yeelan waan ka noqday guurkii waa lai qiriye waan ka noqday waan ka noqday ma jirta furaysana furiinkiibaa dee kuu furan laakiin waan ka noqday ma jiro waxaad isweydiin kartaa oo waan ka noqday iyo waan furay maana isku mid un ahayn meey isku mid maaha axkaam bay kala yeelanayaan markaad waan ka noqday tirahdana axkaam baa imanaysa markaad waan furay tirahdana axkaam kale ayaa imanayso laba xukun oo kala duwan wey faslu fi sadaaq halkan waxaa lagaga warramayaa meherkii sadaaqa gabadha la siinayay sadaaq baa la yidhaahdaa mahri baa la yidhaahdaa cuqri baa la yidhaahdaa nixla baa la yidhaahdaa ujraa la yidhaahdaa magacyo badan buu leey magacyadiisu badan yihin wayustaxabbu waxaa la sunneeyaa buu yidhi tasmiyat lmahri meherkii gabadha in la magacaabo fi nikaax markii gabadha la meherinayo dabcan sheekhu caqdigii nikaaxu siduu noqonayo inoomuu sheegin caqdigii nikaaxu sida uu noqonayo inoomuu sheegin caqdiga nikaax wuxuu noqonayaa waan kuu guuriyey iyo waan aqbalay guurkeeda saasuu noqonaya waan kuu guuriyey gabadha heblaaye hebel hebel ah isna uu yidhaahdo markaa guurkeeda waan aqbalay ijaabki iyo qabuulkii ayuu ku guntamaya waxaad iska ilaalinaysaa marar fara badan waxaa iska dhacda wadaadada dee la wakiilanay markaasu ohanaya wuxuu hebel hebel ii wakiishay inaan inantiisa heblaaye hebel hebel aan kuu guuriyo markaasuu isna odhanayaa waan aqbalay maxaad aqbashay ninkan waxba kuumu iijaabininb iijaabe ma jira meesha ninkan war uunbuu kuu sheegay imika wuxuu kuu sheegay in la wakiishay laakiin waan kuu guuriyey muu odhan ilaa waan kuu guuriyey yidhaahdo waxaa la ii wakiishay ama waxaan kuu guurinayaa heblaaye hebel hebel oo aabbaheed ii wakiishay inaan kuu guuriyo qaarkoodna waxay sii raaciyaan ma aqbashay guurkeeda waa su'aal laakiin waan kuu guuriyey maaha meeshan waxaa la doonaya iijaab iyo qawl baa la doonaya iska ilaali waa aad u dhacda waa inaad tidhaahdid waxaan kuu guuriyey heblaaye hebel hebel isna uu yidhaahdo waan aqbalay guurkeeda laakiin inaad war u siiso warbixin siiso isna waan aqbalay uu yidhahdo warbixintii ama aad su-aal weydiiso meeshan ma taallo iska ilaali qodobkaasi waa qodob halis marar badan baa lagu dhacaa celis buu noqonaya nikaaxin dib lagu celiyu noqonaya hadaad sidaa ku dhammayso waan kuu guuriyey waan kuu guurinayaa lama ogola waan kuu guurinaya wa iyadoo lafteedu wa mustaqbalaad eed ka warramaysa yani waxaad sheegaysaa inaad u guurinaysa oo arrintaa ogoshahay waa wacdi bay yidhahdeen fuqahadu waa ballanqaad waan kuu guurinayaa inanta waa ballanqaad un baa layidhi muxuu ahay guntid ma waxa caqdigii uu ku guntamaya waan kuu guuriyey waan aqbalay hadduu isaga ka warran waan aqbalaya waan aqbalaya ma soconayso waa la mid un waan kuu guurinayaana ma soconayso waan kuu guuriyey baa la doonaya haddaba in meherkii la raaciyo oo la magacaabo aabbaheed baa wakiishay waxaan looma baahnaba iska raacinayaan waxaan kuu guuriyey heblaaye hebeloo aabbaheed iwakiishay kol hadduu wakiishay de khalaas arrintu waa dhanta wakaalada caqdigaasi waa dhammaadee iwakiilo waan ku wakiishay khalaas waan kuu guuriyey iyo waan aqbalay weeyaan waa la wakiishiye hebel baa wakiishay aabbaheed baa wakiishay weligeed baa wakiishay looma baahno marka siiqatulcaqdi meherkii inaad sheegtaana waa sunne haddii laga madhnaysiiyo guurku wuu guntamayaa wuu guntamayaa inantiina maxay yeelan isagaa inoo sheegi doona wayustaxabbu waxaa la sunneeyaa tasmiyatu lmahri meherkii in la magacaabo fi nikaax markii guurkuu dhacayo heblaayo hebel baan kuugu guuriyey meher qadarkiisu intaa iyo intaa yahay waan ku aqbalay guurkeeda sidaa isaguna waa inuu yidhaaho fain lam yusama haddaan la magacaabin meherki heblaaye hebel baan ku guuriyey waan aqbalay guurkeeda saxa alcaqdu caqdigu u asixi wa wajaba almahru bialaaati ashyaaa marka waxa sidaa la yeeli karaa oo aan meherka in la magacaabo aanay khasab ahayn haddii gabadhu iyadu ay ogolaato in la meheriyo iyadoon meher la magacaabin laakiin iyadoon gabadhii ogolayn la yeeli maayo marka lama ogola inaad iska meheriso un adigoon markaa meherkeedii sheegin hadday lakiin iyadu soo fasaxday tiri bilaa meherigu meheriya ama waxba meherha magacaabinay meheriya xaaladaa iyadaa ayaad sidan yeeli karta xataa haddaad doonto aabbaheed aho aabbaheed inanta looma ogolo inuu meheriyo isagoon meherba u magacaabin waa inuu mahrulmili iyo wax ka sarreeya magacaabo wawajabamahru haddaba haddii bilaa meher gabadhii la caqdiyo oo caqdigii dhaco iyadoon wax loo magacaabin inagu mushkiladdi waa caqdigiina meher baynu leenahay wixii gabadha la siinaya meher baynu leenahay marka haddii gabadhii la meheriye meher la-aan la meheryada hore de waa caqdigii la sameeyo meher la-aantuna iyadoon yani waxa weeyaan wixii dahabkii yaraa aan la magacaabin meherkii wuxuu ku waajibi bialaaati ashyaa saddex arimood gabadhii bilaa meher lagu guuriyey meherkeedii saddex qodob mid ahaan buu ku waajibi an yafridahu الزawju calىa nafsihi inuu ninku uu magacaabo yafridahu fardiyo uu qadaro inuu ninku ku qadaro naftiisa uu yidhaahdo intaasaan meherkaagii ka dhigay markii caqdigii dhacay kadib ayuu ku yidhi heblaayo dee bilaa meher baan kugu guursaday meherkaagii intaasaan ka dhigay oo iyaduna aqbasho hadday aqbali weydo ma soconayo warkiisu hadday ka aqbali weydo oo ay ku diyadda iraado kordhi ma markaa waa ma magacaabismayo haddii markaa ay ka ogolaato isku waafaqaan saasuu markaa meherkeedii noqonaya aw yafridahu lxaakimu waa markay isku diidaan iyagi ama in dowladdu ama xaakimkii qaadigii uu magacaabo oo markii isku diidaan ay isku afgaran waayaan baa dowladdii laysla tegi qaadigu markaa wuu qiyaasiyo iyadoo kale meherulmili wixii u noqon jiray ayuu markaa waxa weeye uu magacaabo aw yadkhula bihaa xaaladda saddexaad inuu isla guri galo gabadhii oonu waxba u magacaabin hadduu la guri galo meherkeedii wuu magacaaban yahayba oo fayajibu mahrulmili uma baahnaba in wax la magacaabo kol hadduu la guri galay gabadhii oon waxba loo magacaabin mahrulmili baa u waajibay gabadhan oo kale waxa lagu meheriyo iya u waajibay walaysa liaqali الصadaaqi walaa liakarihi xadun walaysa liaqali sadaaqi meherka inta ugu yar iyo walaa liagari inta ugu badani toona ma laha xadun xad male meel la odhanayo lagama hoos mari karo iyo meel la odhanayo lama dhaafi karo meherka lama dhaafin karo midna ma jiro hallo waxa dahab adduunka yaalaan kugu meeriy haddaad tidhaahdo dee waxa weeye ood intaasoo kintaal kintaar waa meherkeedii waa lagaa doonaya haddii aad waxa wax ugu yar aad u magacawdana ee maal noqon kara waa wax maala yahay wax ugu yar ee maal noqon kara haddaad ku meherisana iyadana waa caadi wayajuusu waxaa bannaan an yatasawajahaa inuu ku guursado calaa manfacatin waxtar macluumatin la garanayo maalba kumuu guursana waxtar buu ku guursaday beertaan kuu qodayaa buu laba sannadood waa waxtarkiisii markaa ku guursaday gabadha waa la ogolya beertaasaad ka shaqaynaysa ama wuxuu i qur-aankan ku baraya marka waxtarkiisiibuu ku guursaday gabadhana m adduun ma siinayo ama wuxuu yidhi waxa weeye e, gurigayga manfacadiisa deganaanshihiisa laba sanadood baan kugu guursaday marka guriga manfacadiisiba yeelanaysa maaha inuu iyada dejinayo ilan iyadu si gaaray guri kale ugu yeelanaysa gurigan deganaansho ka kale lagu meheriyey suknihiis iyo deganaanshihiisu meher buu u noqonayaao da ciday doontay ka oo manfacada gurigaa ah labadaas sannadood iyadaa yeelanaysa ama bil ama laba inta doontaa la yidhaahdo almuhim waxtar ama naftiisa ama guri uu leeyahay ama gaari uu leeyahay waxtarkiisa wuu ku guurin karaa wuu ku guursan karaa gabadhii wayajuusu waxaa bannaan an yatasawajaha inuu ku guursado gabadhii calaa manfacatin macluumatin waxtar la garanaya la garanaya maxaa loogala jeeda waa wixii xadidnaadadii beertaan kaaga shaqeynaya haduu ihahdo waaa kuu guursa beerta kaaga shaqeeyo beerta ila good shaqeynaysa waa in la garanayo wuxuu xadidan yahay bil baan ka shaqeynaya laba sanad laba sanadood baan beerta kaaga shaqeynaya waa in wixii xadidan oo la garanayo yahay wayasqutu wuxuu ku dhaca meher wayasqutu waxaa dhacaa bialaaqi furiin waxaa ku dhacaa qabla dukhuuli gabadhiion lala guri gelin la furo nisfulmahri meherka barhkiibaa ku dhaca gabadhii markii aad meheru magacaawday markii la meherinayey ee la meher loo magacaabo ama markaa kadib bay ku heshiiyeen ay meher magacaabeen isagoon weli la guri gelin buu haddana gabadhii furay wixii la magacaabay barkii bay leedahay haddii boqol garaamoo dahaba loo magacaabay konton bay leedahay kontonka kalena ma yeelanaysa haddii markaa boqolka hore loo wada siiyey dee konton bay soo celinaysa haddii aan waxba la siina konton bay leedaho imka la siinaya wayasqutu waxaa dhacaya bialaaqi furiin ku dhacaya qabla dukhuul gurigalka aqalgalka ka horeeya waxaa ku dhaca nisfulmahari meerkii gabadha lagu meheriyey ama loo magacaabay nuskii baa ku dhaca faslun fii waliimati alcursi halkana waxaa lagaga warramaya casuumadii arooska weliimadii waliima waxa weeye waa cuntada laysugu yimaado dadka loogu yeedho casuumaddaa wuxuu yihi walwaliimatu in casuumad lagu sameeyo cala alcursi arooski mustaxabbatun arin markaa la sunneeyo weeyaan marka waa arooska meherka maaha marka gabadha la meheriyo weliimada lama samaynaya waxaa la samaynayaa marka lala aqalgalo arooskii waa ka marka sida sunnadaihi waa inay bacda dukhuul markii gabadhii lala guri galay maalan xalay kale la soo hooyey maalinta ku xigta inay noqoto hadii laga hormariyo oo gabadhii caawa la hoynayo maanta qadadii markaa weliimada laga dhigo way iska bannaantahay laakiin sidii fiicnayd iyay khilaafsantah markii lala aqalgala kadib inay noqoto iyo sunnuhu yahay wاlwaliimatu calى اlcursi waliimadii iyo casuumadii loo samaynayay aroosku mustaxabatun mid sunno a wey wاlijaabatu ilayha waajibatun in la soo ajiibo oo qofkii loo yeedhay la yidhahdo kaalay maanta casuumaddaasaan leenahay weliimadii baanu leenahay hebelow noo kaalay inuu soo ajiibo oo uu aqbalaa waajibatun waajibaabay isaga ku tahay la sameeyaa waa sunne haddii saa lagu yeedho lagu hebelow weliimadaydaan kuugu yeedhay waajib kugu noqonaysaa inaad timaaddo dabcan shuruud bay leedahay oo suwar baa laga soo reebayaa kitaabada dambe noogu iman doonaa insha allahu waa markii markaa qofka si gaara loogu yeedho haddii intuu masaajidka caw yihahdo casuumad baan adan ku sameeyey waxaan ka codsanayaa musalliintu inay yimaadaan uu iska tago waxba qofna waajibku maaha maxaa qofna muu magacaabin haddaan lagu magacaabin waxba waajib kugu maaha haddii adiga lagu magacaabo waajib bay kugu noqonaysa ilaa min cudrin inaad cudurdaar leedahay mooyaane dad cudurdaar leedaho onaad iman karin o de kugu adag tahay ama meesha munkar uu ka jiray dhibaatooyin iyo xumaan lagu hayo aanad suulinna karaynin inaad markaa iska diiddo way kuu furanta faslu fi lqasmi wanushuuz halkan waxaa lagaga waramayaa fi lqasmi waa qaybintii qasmigu waa qaybin marka de marka guur lagu jiro qaybinta laga hadlaa waxa weeyaan dumarkii in habeenada loo qaybiyo wey wanushuuz nushuuskuna waa amardiidadii nushuusku sidiisa waa kor noqosha baa layi marka waa inay qofkii dumar ahayd ninkeedii ay amar diidda ku samayso ay markaa iska koreysiiso iska sarreysiiso wاtaswiyatu fi اlqasmi bayna الزawjaati waajibatun wاtaswiyatu in la simo fi lqasmi qaybintii bayna الزawjaati dumarkii wax loo qaybinaya habeenada loo qaybinayay waajibatun arrin waajiba weyn dumarkii ninkii laba iyo wax ka badan qabay laba dumara iyo wax ka badan ninkii qaba waxaa laga doonayaa inuu simo oo aanu isdhaafinin inuu tana laba bilood la joogo taana uu bil la joogo lama ogola hadday doonaan laba magaalaba ha kala joogaan ama qaarkood musaafir waddan kale ka shaqeeya meelaha caraba ka shaqeeya halkaa mid baa u joogta halkan mid baa tan inta yaree fasaxuu u yimaada taana intii kaleo dhan la jooga sax maaha laga rabaa inuu simo siduu u waa habeenada weliba maaha haddaad taa laba bilood la joogtay tana laba bilood la joog maaha waa inaad habeenada tiriso sagaal iyo konton habeen baad la joogtay sagaal iyo konton habeen bay tana lixdan habeen baad la joogtay lixdan habeen bay leeda weliba lama ogola madhabku ma ogola inaad muddo dhaadheer udhexaysiiso intuu taa toban habeen siisa aad haddana tonna toban siiso lama ogole habeen habeen inaad ugu qaybiso ama laba laba ama saddex saddex baa la doonaya wixii intaa dhaaf waa inaad iyagii ka idan qaadata haddaanad idan ka haysanin saddex wax ka badan uguma qaybin kartid taa markaad saddex la joogto tana waa inaad saddex aad la joogta habeen afraad inaad taa ugu darta lama ogola waxaa la doonaya inaad wixii markaa sidaasi aad ugu sinto wاtaswiyatu simida la simayo fi اlqasmi bayna الزawjaat qaybintii dumarka loo qaybinayo habeenada waajibatun arin waajiba weeyi oo aan sunno ahayn oo ninku ninkusuu doona ka yeelayo walaa yadkhulu u geli maayo calaa hayri اlmaqsuumi lahaa tii qaybta lahayd kayrkeed ligayri xaajatin baahi la-aan habeenba mid baa leh tan habeenkeeda tu kale u geli maysid maalinnimadeedana tu kale u geli maysid markaa tii habeenka lahayd maalinta ku xigtana iyadaa leh tacaawali berrina iyadaa tii xalayd lahaydna maanta iyadaa lahayd marka habeennimadeeda iyo maalinnimadeedaba iyadaa iskale lama ogola tu kale inaad u gasho ood xataa soo yar salaanto lama ogola likayri xaajatin buu yidhi baahi la'aan baahidaasina weliba waa maalintii uun ee habeenkii lamaba ogola xataa haddii kitaabadii kaa yaallaan kitaabkii baa kaa yaallo inaad soo qaadaad u baahanta uma tegaysid habeenkii tanaa iskale habeenka laakiin maalintii maalintu waa iska tabac baa la yidhi habeenkaa asala markaa maalintii haddii kitaabkii aad ku soo ilowdo meesha ama khamiiskaa yaallay waa baahiyo waa doonanaysa habeenkii waxaad u geli kartaa unbaali hadday sakaraad tahay waa daruura hadday sakaraad tahay hataa xanuunsanaysa maaha haddii xanuunkeedu halis yahay oo loo baqanaya bay ayaad markaa u tegi kartaa ood soo eegi kartaa tiya aan markaa xogan ulahayn walaa yadkhulu ma gelayo calaa hayri اlmaqsuumi lahaa ti loo qaybiye habeenkan lagu qaybiyey ama maalintan lagu qaybiyey kayrkeed u geli maayo ligayri xaajatin hadii aanay baahiyi jirin marka baahiduna waxaynu nidhi waa maalintii habeenkii daruura ayaa loo sii degaya waa wax maarata arrin aan laga maarmayn laga fursanin adag oo daruuro ah oo naf baxaysa iyo wax lamida ah ayuunbaa markaa lagu tegi karaa dabcan halkan laga hadli maayo wixii ayagu ay isugu tanaasulaan wixii tanaasulaadii waa iska furaya hadday kuu ogolaadaan inaad habeen walba meeshaad doonta iska dawaafto waa iska dawaafaysa laakiin waxaa laga hadlayaa waa markii aan ogolaansha jirin wa idaa araada safara hadduu ninkii safar doono aqraca baynahunna wuu qori tuuraya hadduu inuu yar safro waa safar markaa meel buu tegay haddana u soo noqonaya ehm, hadduu keligii iska tegayo loo diidi maayo hadduu keligii iska tegayo looma diidayo laakiin hadduu doonayo inuu dumarkii wax qaar ka mida ka haysto uma banaano inuu heblaayay bal doorkan adigu ina mari uun yidhaahdo xajkaynu tegaynaa lama ogola waa inuu u qori tuuro haddaana iyagu ogolaan fasixin tii qorigeedu soo baxo wa kharaja wuxuu la bixi bilatii takhruju laha alqurcatu qorituuradku tii ay u soo baxdo ayuunbuu markaa kaxaysanaya laakiin ma aha heblaayu waidaa tasawaja hadduu guursado jadiidatan gabarh cusub isagoo gabarh hore lahaa ama kuwo hore lahaa khasahaa wuxuu ku gaar yeeli tan cusub bisabci layaalin toddoba habeen oo xidhiidh ah in kaanat bikran hadday gabadh bikra tahay day gabadh cusuboo bikrada tahay toddoba oo xidhiida iyay xaq u leedahay oo iyada u waajibaya waa si la yidhi de ay nolosha ula qabsato iyadu waa cusubta ninna may soo arag markaa toddobaa la siiyey iyada wa bialaain saddex buu ku gaar yeeli in kaanat sayiban hadday tahay gabadh garoomahoo nin hore soo martay hadday tahay iyada saddex habeen baa ku filan oo intay labadoodu isfahmayaanuuna saddexdaasi markay u dhammaadaan wuu wareegaya haddana wareegiibuu bilaabaya waidaa khaafa hadduu ka baqo nushuuza almar'ati gabadhii inay diida samayso wacadahaa wuu wacdiyaya ilaahay ka baqo waxaan xaaraan dumarku aduu ninkeedu wacdiyo xaq isagaa isku toosisanayay odhanaysaayo waxba ka dhegaysan mayso laakiin sax maaha hadday labadu wa kala dhegeysan waaya wa kala dhegeysanaya ninkeeda haddayna iyadu wacdiga ka dhegeysanin yaa ka dhegeysanaya inay ka dhegeysato weeyaan markuu wacdiyo inay istiraado wuu kaa goosanaya isagaa isu badinaya ila taasaa shaqaynaysa moogtahay way aad bay dhegtaa taagan wadaad kale hadduu wacdiyayo inaad isaga dhegeystaa laga yaabo laakiin ninkan de ka dhaxeeyo oo iska celi baa ayaa ku qufulan daytana xadiiskii markuu u sheegayba adiiskiibay riixaysaaye maaragta sax maaha saas inuu wacdiyo iyaduna ay dhegaysato fain abad hadday diido ila nushuusa amar diidda mooyaane haddii ay diiddo inay soo laabato hajaraha wuu iskaga oo xaqeedii habeenkeedii kuma yeelanayso wy marka waxay hahdaan culammadu eeg marka hore idaa khaafa buu ina yidhi waa haddii uu ka baqo inay amar diiddo wado marka weli amar diidda may samayn laakiin waxoogaa qaroofyadoo iska yarkicinaysa iyo wejiga ururinaysa iyo hadalkeedoo yarka kan buu dareemay markaasu wallahi waxbay soo wadata markaa waa inuu wacdiye wey wacdigii markaasuu noqonaya wallaatii takhaafuuna nushuusahuna waa marka cabsi una jirto calaamadaha ka muuqday laakiin weli amar ay diidday ma jiro hajrigu goormu banaanaanaya waa markay amar diiddadii xaqiiqowdo ay amarkaagii diiddo amarkaagii markay diiddo markaasaa hajrigu uu banaanaanaya laakiin iyadoo weli amar diidda samaynay hadalkeedun yar taagtaagan yahay habeenkeedii weli way leedahay fain abad hadday diiddo amar diidda uun mooyaane wax kale hadday diiddo ay ninkii amarkiisii qaadan weydo hajarahaa inuu ka hijroodaa u banaan oo ataa guriga wuu uga tegi karaa guriga wuu uga tegi karaya caadigu waayo habeen qasmiba kuma lahaba habeenkeediiba u dhacayaaba fain aqaamat calayhi hadday ku sii adkaysato darabahaa waxbuu ku dhufanaya cumaamad iyo qalin kutuur iyo saasuu markaa samayn waxbuu ku dhufanaya darabahaa macnaheedu waa maxay u garaacaya maaha darabahaa waxbuu ku dhufanayaa wey waxaan markaa de wax yeelaynin laakiin da waxoogaa ka yar cabsiin ah ayuu ku dhufanaya waa haddii waxaa la ay uu faa'iide ka rajaynayo inay arrintaasi keento laakiin hadday kugu sii maaragtay waxa weeyaan eh, sii kacaysaba haddaad wax ku dhufato oo iyaduna ay marka cirka sii marayso waxba ku dhufan maysidba laakiin marka ay dib u joogsanayso ay baqayso oy cabsi gelinaysa arintaas iyad cumaamood inaad ku tuurtay iyo inaad qalin ku tuurtay iyo mxuu ahaaye darbaax yaroo khafiifa aad ku dhufato iyaad markaa samaynaysa fain aqaamat calayhi darabha waxba ku dhufan wayasqutu waxaa dhici binushuusi markii ay amardiidda samayso qasmuhaa qaybteediibaa dhici habeenkeedii kugu yeelan mayso wa nafaqatuhaa biilkeediina uu dhacayaa biilla kugu yeelan mayso hadda kii caruurta maaha kii caruurta sidii sii wey laakiin iyada keedii ayuunbaa dhacayo adaad wax u dhiibayso waa caruurtumaad ukmeda la cuni baad ohanaysa waxba iyadu kuma laha marka iyadu lafteeda waxay xaqu leedahay inay ku tiraahdo ciddii u karin lahaydna u keen waa inaad keentid idan iyada karintii laguma lehe marka nafaqa kugu yeelan mayso kol hadii ay amar diida samaysay habeenkeediina ma laha nafaqana ma faslu fi اlkhulci waxaan filayaa malaha khulciga iyo dalaaqa waa israacin doonaa insha allahu tacaala iyo rajcada markaasaynu ku dayn wsala allah waslm calaa nabiyina maxamed allah aclam